ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay nabad dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale kulan wanaagsan waa habeen khamiise ay soo gelayso taarikhdan waxay ku beegan tahay qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona waxay tahay gumaad shacabka soomaaliyeed in la gumaado saad ogtahayba kenya badda soomaaliya iyo birigaba oo isku qabsanay ayagoo soo xigan iyo dowladdii xilligaa jirtay inay badda heshiis kula gashay ciidamada cirka dalka kenya waxay duqeymo ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka godow kuwaas oo geystay khasaare iskugu jira dhimashii dhaawac saraakiisha ciidanka dowladda ee gobolkaasi ku sugan waxay ugu baaqeen dowladda gaaraha madaxda ugu sareysa in arrimaha sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax ka qabtaan qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona walaalo oo markaa kuleyba inta badan ay waxay ahaayeen baayi oo annaga ade reer shabeellaha hoose haddaan nahay meesha waxaa igaga muuqday dad aad fara daris ah siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed ee dhowaan shirka ku yeeshay magaalada nairobi caasimada dalka kenya war saxaafadeedna ka saaray shirkoodii waxaa lagu eedeeyey in aysan beelaha kale ee dega gobolkaasi shabeellaha hoose aysan ku casuumin inta badan shirkii halkaasi ay ku yeesheen kuwaasoo ay ku korfeynayeen siyaasadda koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona somalilan waxa ay mar kale sheegtay shabaabkii ka soo cararay dagaalka ay dowladda kula jirto inay u soo gudbeen gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan oo ku baaqay in la taageero dagaalka dowladda ay kula jirto al-shabaab qodob xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qodobadaasi qodobo kale ayaad barnaamijka xog ku dhegaysan doontaan qorshe ayaa farsameynaya aniguo ayaan loo mar kaliyo xog waraysi <clears throat> waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay ever megahartis warraadiyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane eh. iyo toban halka lixdana isku gee toddobo <clears throat> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyuu u yahay k e nn gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo qodob qodob dhashiyo qalawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena xog waraysi ciidanka dalka kenya gaar ahaan kuwa cirka ayaa duqeymo waxay ka geysteen degmada ceelcad ee gobolka godo duqeymahaasi ayaa waxay geysteen khasaare iskugu jira dhimasho ee dhaawac iyo mid burbur hantiyadeedba mid kamid a ah saraakiisha ciidanka dowladda ee lagu magacaabo kornel aadan rufilo oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay in siduu dhaqsiyaha badan arrimahaas ay jawaab kaga bixiso maadaama dadka gobolka gadoho ku dhaqan xasuuq maalmihii u dambeeyay ciidanka kenya ay u geysanayeen sida uu tilmaamay waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed guud ahaan dibad iyo daakilba gaar salaamayaa bahdiina saxaafadda enadeer arrin muddo saddex iyo toban sana aad jirtay aadna moodo ciddii mas-uulka ka ahayd inay ku raalli tahay baa qaydaheedii ugu dhibaatada badnaa dhaceen xalay saddex iyo tobankii setembar laba kun labaatan iyo saddex hijriya toddoba iyo labaatankii safar kun afar boqol afartan iyo shan degmada caalcadde bartamaha gobolka gado raxan diyaaradaha kenya ah baa waxay ka samaysay gumaad naf iyo maalba leh meeshaa waxaa ku dhintay laba cunugoo saqiir ah aamine cabdirasaaq xuseen iyo maxamed cabdirasaaq xuseen oo isla dhashay labadii dooda isku xigtay sideed jir weeye inantu inankuna waa lix jir waxaa dhaawacmay dad ku dhawaad toban qof ah waxaa burburay kaaniyaadkii degmada dhammaan waa la beegsaday haday ahayd meelaha laga cabo ceelasha biyaha haday ahayd live trigi korontada hadday ahayd barhaaradii kaydka raashinka hadday ahayd masaajidii ilaahay lagu caabudayey oo lagu cibaadaysanayey iskuulaadkii dugsigii sare ee degmada ceel cadde iyo wamaa khayra dhammaan wixii ummadaas waxgal u ahaana waa la baabi'iyey oo mahadsantiid yay tahay cidda baabi'isa eh, anadeer waa milatariga kenya ciidanka cirka kenya oo amar ka haysto wasiirka gaashaandhiga xildhibaan aadan barre ducaale iyo taliyaha sirdoonka nuuridiin xaaji waana wax muddo socday oo xasuuqa miyi iyo magaalaba ka socday si guud gobolka gado gobolada soomaaliya gobolka ugu weyna laba dowladoodna xuduud la leh afarta galabnimo hadii la dhaafo wax daba lama shito baabuurma dheelmado dadka guraaga guuraaga tooshka iyo waxyaabaha nal kale ma isticmaalaan markii laga reebo toddobada degmo waaweyn oo ciidamada qalabka sida ay joogaan oo gudahoodu amni yahay wixii banaanka ah oo dadkaas ama deegaamada dadku degan yahay oo duurka ah ama deegaamada magaalaysan oo gobolka uu leeyahay dhammaantood arrintaasaa si buuxda u saamaysay si gaara waxaa xusid mudan inta u dhexaysa degmooyinka beled xaawo doolow luuq garbaharey inta udhaxaysa awal dhowr iyo tobanka sano hore lama duqaynayn laga soo bilaabo sideed iyo labaatankii bishii toddobaad oo waxa weeye kooxda kismaayo qayb ka mida ah ay daawo tageen meelo deegaankuna eh, duqayntuna aysan weligeed gaarin amnina ahayd baa duqayntu gaartay sida geed weyne shaatorow bohol birgini baarka dhuumow sariiro gabaan gable iyo burabes waayahay maxay tahay marka sababta duqaymahaasi ay u socdaan waxay tahay gumaad shacabka soomaaliyeed in la si gubaado saad ogtahayba kenya badda soomaaliya iyo birigaba oo isku qabsanay ayagoo soo xigan iyo dawladdii laba kun sagaal iyo tobanka xilligaa jirtay inay badda heshiis kula gashay waxa waxaad ogtahay laba kun labaatan laba kun koob iyo labaatan ciidamada qalabka sidee dawladda soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka xuduud beenaadka in lagula diriray kenya waxaa la wada ogyahay laba kun saddex ilaa laba shacabka gobolka gadaraas kaambooniyo malkaarihi toddoba boqol iyo siddeetan kilomitr inay dhagax ku dagaalamayeen dhulka in derbi laga dhisay ay diidanaayeen xukuumadda william ruutu markii ay timid lix bilood ka bacdi ismaaciil cumar geellaynu kala xaajoonaynaa badda soomaaliya sidaasay u dhigeen lix iyo labaatankii magaalada kismaayo guusanad guuradaas taliyaha nabasgudda kenya nuuridiin xaaji oga qayb galay kowdii luuliana wuxuu oga qayb gala xamar buu joogay dadka reer gada waxay aaminsan yihiin maadaama dawladdii dadka dalka diinta iyo dadka loo dhaariyey gumaaju ayna ka hadlayn heshiis hoose oo dhulkana lagu bixinayo dadkaan hayb loogu beegsanayo inay tahay waxaa kaloo rabaa inaan caddeeyo ma aha waxa lala dirirayo waa argagixiso maaha lianna degmada badhaadhe gobolka jubbada hoose toddoba iyo labaatan kilomitr bay xuduudda kenya u jirtaa mucaskaradii maxaakiinta iyo raadkaamboni iyo xisbul islaam oo lagu bedelay kuwii shabaab iyo daacish baa ka furan weligeed degmada badhaadhe lama duqayn degmada afmadow oo ayada iyo tuulada doobley bas ay xor ka yihiin tuulooyinkeeda shabaabku haystaan lama duqeeyo ama duurka oo daaqsinka ah waxaynu akrinaynaa marka heshiis ee dawladda soomaaliya ay kaga raali tahay dadkan in la gunaado oo ay caddayntu tahay dadkii ayaga loo dhaariyo dibadda looga soo duulay oo la gunaadayo naf iyo maalbo wasaarad madaxweyne ra-iisul wasaare iyo xildhibaan ka hadlo hadlahaya aysan jirin oo looga raali yahay Ehm, in dadkan loo laynayo dhulkana in la dhaco iyagana lagumaado sidaasna nagu aragnaa waayahay arrintaa marka ma kala hadasheen maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya maadaama dhulkaas uu yahay dhul soomaaliyeed waxay ila tahay arinta ayada ah cid moog ma jirto dadka mas-uuliyadda sheeganayana ayagaa la rabaa inay dawlad dibadda ka soo dusho dadka gumaadaysana ay la hadasho dadkana badbaadadiisa iyo dawadiisa iyo gurmadkiisa iyo noloshiisa eh, ay ka qayb qaadato markaan kuu soo koobo eh, qolada aad kismaayo joogto iyo kuwa xamar qayb ka mid ah haddaan afka ku dhufto axmed maxamed islaan oo dee sidii boqortooyadii meeshaa jooga dadka soomaaliyeedna ku dhibaataynayo laba ninoo ilmaadeer ay yihiin oo taliyaha ciidanka nabad sugidda wasiirka gaashaandhigga ah ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha duniska oo ciidamada qalabka siday ee federaalka ah u isticmaalaya axmed madooba waktigiisa dhammaaday shacabka gobolka gado in loo cadaadiyo military bunis naba sugid oo degmooyin ka mida ah gobolka dadku ay xabsiyo ugu jiraan axmedoo waktigiisii dhamaaday qofku waktigiisa waa dhamaaday in la yidhaaho ciidanka militariga iyo booliska nabasuugd inay soo qabtaan ay tahay macna marka beegsi ah dawladda dhexaale madaxweynaheedu uu raalli ka yahay dadka reegada fikirkaasay ka aaminsan yihiin waxa soconayo waxaa dadku ay hadda u dhimanayaanna waa calanka baluuga ah iyo ciidda u geyso ay difaacayaan waxaan dirayaa dalka ninka kitaabka u maray mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud bikulli ixtiraam ilaahay hortiibaa kitaab ku dhaaratay dadka reegadana maalinkii ciidankii xuduud beenadyada ilaalinayay diyaaradaha aad ku raratay wa qalbi jab xagga dawladda ah ku dhacay haddaad farmaasiya adiga dirirteen shacabkaadi baan nahay dawlad dawlad baad dufaacdo ama qalin ku dufaacdo ama qori ku dufaacdo waxa maydka iyo dhaawaca waran waa shacabkaadii ceelashii biyaha ay ka cabayeen iyo bakaaradii cuntada u taallay iyo masaajidyada ay ku cibaadaysanayeenna dawlad diyaarada iyo taangiyaalaha burburisay waxaan leeyahay Ehm, haddii aad iska indhasaarto ama uguba imaaday noqon ama eeg taagan bay noqonaysaaoo hadhow in gaaladaas aada reerka dhulkaa degan in lagu gumaado qalinkaadu u ogolaaday bay noqonaysaa marka cid kale baaq uma dirayo waxaan leeyahay dulka ninka u dhaartay oo dhibka dhacayo waa dawlad waxa samaynayso dawladdaas samaynaysana dawlad baad dalka ka ceshan karto wixii intaas oo dhaafo ciiddii mas-uuliyadda ay saarnayd waa adiga wuxuu ahaa korneyl aadan ruflow ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan gobolka gadow kana warramayay duqeyn ciidanka dalka kenya ay ka geysteen qaybo ka mid a ah gobolkaasi gafgaflagu sixiyo barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan raadiyo kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya magaalada nairobi shalay waxaa shir ugu soo gabgaboobay siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya waxaana shirkaasi laga soo saaray warmurtiyo dhowr qodobka kooban hadaba xildhibaan hore rofeor maxamed cumar dalxa oo kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay in shirkaasi aan loo dhammeyn waxauna tilmaamay in kaliya ay ku kulmeen laba beel oo degta baayo bakool sida uu markaasu tilmaamay waa ku salaamayaa adigo sida maaragtay dadka kale iyagana ku maaragtay xiran idaacaddiinaan qiimaha leh salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu shalay ka dhacay nairobi oo ay odayaal magaciyo maamuus oo dalka oo horay u noqday Eh, gudoomiyaal baarlamaan ay ka dhex muuqdeen iyo dad kale oo ayagana siyaasiyiin oo ayagana wasiiro iyo xildhibaano kala duwan oo ay ka muuqdeen shirkaasi eh, iyo wixii go-aano ayaga ay soo saareen intaba xaqiiqatan eh, horta waxay ahaayeen marka loo fiiriyo koonfur galbeed dad iyagu markaasi isku maaragtay aragti isku mabda iyo haddana ka ummad ahaan marka loo fiiriyo dadka hadda soomaaliyeed waa garan kartaa sida loo kala degan yahay sida iyaga markaasi dadku ay iyagu u kala maaragtay qaataan maaragtay madax allaala markii la yidhaahdo waxbaa maaragtay lakala qaaday ee wafayana dad markaa walaalo oo markaa kulleyba inta badan ay waxay ahaayeen baayi boqol oo annaga ade reer shabeellaha hoose haddaan nahay meesha waxaa igaga muuqday dad aad farabaris ah marka sidaa awoodeed waxay ahayd hadda dadkii meesha ama odayaashii meesha ee go-aankaa iyo kalafadhiga meesha ku yeeshay nairobi dad iyaga hadde itu gaara iyo si guud ahba kolley dad ayaga isxoshay ay ahaayeen laakiin eh, anigana dahiyan sidaydaba waxaan aaminsanahay koonfur galbeed inay noqoto meel degan oo runtii oo nabad oo dadka soomaaliyeed ee ku nool waxay soo mareen dhibaatooyin aad maaragtay u dara badan oo aan la soo koobi karin marka mar weliba inta ayada ee eh, la ilaalin karo ummadaasi deganaanshaheeda iyo wadajirkeeda ayaan fikirkayga aniga uu yahay inuu jiro ayadoo aan ayadoo aanan wadda maaragtay oo wax lagu raadiyo xilligan oo aan nabad iyo wadajir iyo waqaalo aan ka ahayn inaysan maaragtay xaqiiqatan la mahadinayn ayadoo aan arkaayo runtii eh, raggii meesha ugu magaca iyo muuqaalka eh, oo dhar iyo maaragtay eh, runtii aan maqlaayay waxaa hadde dadka qaarkooda oy xoogaa oo ay runtii u saluugeen waayahay maadaama ay ka mid tahay siyaasiyiinta kasoo jeedo ee koonfur galbeed soomaaliya shirkaasi ee furitaankiisa ama qabanqaabadiisa ama casuumaad wax ku soo gaaray ma jiraan maxay tahay isleeda sababta mhm. ima soo gaarin ayaale waxa markaa ujeedkii isaga looga hadlaayay iyo haddii wadatashi ahaa iyo haddii go-aamadii lasoo saaray kadbogaarinteeda ay ahayd maya oo hor galbeedna kollay ku sheegay saddex gobolna way ka kooban tahay beelo soomaaliyeedoo fara badanna way degan yihiin oo dhammaan aan ka kala maqnayn shanta beelood diiri mariflaha ugu badnaadaano laakiin haddana waxaa ku nool meesha shanaad oo dad aada u fara badan oo maanta oo la yaqaano iyo maaragtay dad ahaan iyo deegaan ahaanba oo iyaga ee maaragtay ka tirsan koonfur galbeed waxaa kaloo iyadana sidaas oo kale dad hawiye ah ayaa maartay ayagana ka qayb ah oo koonfur galbeed ka tirsan sidaas oo kale waxaa jira ayagana maartay dir maartay marka la yidhaahdo ayagana sidaas oo kale dad maartay iyo deegaan ahaan yani ayagana shacbi kasoo soo jeedaya ku nool sidaasi ayaa daaroodna maartay ayagana laga helayaa dad ayagana markaa runtii ku abtirsada ee ku nool koonfur galbeed marka eh, runtii waxay isu dheelitiran ama ha noqoto had deegaan ama ama dad ahraan marka aan leeyahay iyaduna maaragtay xoogaha meesha waxay ahayd miisaanka inuu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal uu ahaa hal dhinac waay maxaa looga tagaa isleedahay dhinacyada kale fikirkaaga wallaahi yaalow hadda dadkii shirkaas qabtay ee qabaqaabiyey magaca koonfur galbeedna iyaga ay kusoo saarayeen oo jigoana iyagaa fiicnaan lahayd in la weydiiyo koonfur galbeed waataa u sheegay deegaamo markii la yidhaahdana saddexda gobol ee ay ka kooban tahay obaayo boqol iyo shabeellaha hoose umad fara badan oo kala duwan oo dhinac weliba marka loo fiiriyo tiro iyo tayaba leh ayaa ayaga maanta dadka walaalaha ah ee shalay ee inta badan ee ayaga ka muuqday halkaasi ayaa la wadaagaan tala iyo tashiba marka hadda wixii ayaga ooga tageen walaalahooda ugu fiicnaanayd in ayaga la weydiiyo odayaasha waaya qodobada ka soo baxay shirkaasi maxaa kaaga baxa isleedaha arin wallaahi horta wixii wada jir lagu wada gaaro ayaa waxaa looga jawaabi karaa wadajir aniga maba haddee ee la socon mana runtii inta badan talada iyo tashay wax kuma lahayn iyo matalaad oo dad xataa oo iyagana ay dhihi karaan annaga waxaan matalaynay dadka sidaa dhactay oo ayagana qaybtaasi ah ama kasoo jeeda halkaa iyo deegaamadaas marka maadaamaba aniga aan dad ahaan iyo deegaan ahaan matalaadii xaggaasi saan ku sheegay dadkii ka qayb galay ee aan meesha ku ahayn haddana wixii aniga aan go-aamada ay soo gaareen aan ka iraahdabo yani meesha ma yani mama soo geli kartabo laakiinse waxaan ay ficnaan lahayd inay ku ekaato in go-aamadaasi dadkii soo saaray oo inta fara badanna ay tahay in laysku haysto madaxtinimada oo keliya halkaasi ee hadda in maaragtay ninka odayga ee hadda madax ka ah koonfur galbeed mudane cabdilcasiis laftagareen sidii meesha looga dhaqaajin lahaa ayaa inta ugu fara badan go-aamadu iyo maaragtay hadallada iyo waxa jaraa'idka ay qorayeenba ay ka maaragtay kordhigmaysa koonfur galbeed iyadoo haatan marxalad aan ognahay ee dalka ay tahay qaybtii labaad ee nimankaa ee hadda dagaalka ee dowladda soomaaliyeed ee federaalka ay kula jirto iyo madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliyeed oo maanta ee furunta ama dagaalka isaga ee safka hore ee qaybtii koowaad ee uu ee maanta jiida maartay uu joogo in maanta waxa dadka soomaaliyeed ay sugayaan ama ay filan karaan dagaalkaa dowladda ay ku jirto inay ku guulaysato eh, shacabka ummaata soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeedna ay helaan meel ay ku nagaadi karaan oo ay nabad ku joogi karaan maadaama soomaaliya soddon sano oo tiiha ah dagaallo ahaana dhammaanin sinaariyo marba mid markuu dhammaado mid kale lasoo yacnii abaabulayo dowladdii ee dhalataba iyada aanan sidii iyada ay ku howlgeli lahayd aanan helaynin fursad waxaasoo idil isagoo dalka maanta ee uu u baahan yahay badbaado ayaa weliba waxaa muhiim ah in la siiyo mudnaanta sidii dalka ee nabadaasi qayb looga noqon lahaa iyo waxa socdo oo muhiimadda koowaad ah in maaragtay laga qayb qaato dadaalada dowladda ay wato oo federaalka ah maxaa yeelay galmudug dagaal bay ku jirtaa waxay dagaal kale ku jirtaa sidaasoo kale ee ee hirshabeelle goboladaas ee dhexe oo kulli oo dhammaan oo hadda saanbuu sheegay oo madaxweynihii markii horena fadhiisan oo asaga furunta dagaal uu uga jiray dhinaca iyo galmudug haddana usoo wareegay dhinaca iyo hirshabeelle uu yiraah meel ka tirsan uu hadda uu ku sugan yahay isu diyaarinta labaadna ee ayada laleeyahay koonfur galbeed ayaa iyadana aan hawshaasi iyo iyadana inay isu diyaarinayso oo iyadana hadda la iclaamiyey marka dadkii la xukumi lahaa iyo dadkii madaxweyne noqon lahaaba mada haystaana wax ayaga maanta dowladnimo wax la yidhaahdo oo ay ku naaloodaan oo ay kala xirxiran yihiin gobolladoodii degmooyinkoodii tuulooyinkoodii aanan isu gudbaynin halkii laga fikiri lahaa in dadkaasi siday u heli lahaayeen qololka wanaagsan iyo xurriyad ka fiican iyo jiritaan waxa hadda xaaladooda ay tahay ka bedelan hade haddii maalin walba kursi un keliya ay noqoto waxaa muhiimada koowaad la diinayo waa wax adnadaruti aan dhihi karo arrintaasi ma mudna inay hadda waqtigaan aad loogu maaragtay bixiyo iyadoo adda arrimihii iyada ay ahayd mudnaanta kala siiyane oo ay weli qabyo ay tahay markan aniga waxaan dhihi lahaa odayaasha ee siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradkaa ah, waxaan maqli jiray fallaarta horta matan fadhiga kalayska gooyaa mise tan foolka hadee foolka hadee ha ii dambeeya bal an fariiste tan fadhiga maaragtay ha lagaga jaro ama ha laga gooyo ayaan maqli jiray marka maba koonfur galbeed marka fallaarta fadhiga ha laga jare bal horta ha fariisato koonfur galbeed markaa ka bacdi kursi iyo madaxtinimo iyo dad la xukumo iyo dad la marka la helo markaasi waxaan leeyahay iska ahaato laakiin hadda ayadaa maba lulatay maxay ka leeftaabaan ma kaasi wuxuu ahaa brofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee soomaaliya hagaagi barnaamijka xog wareysa degeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho idinkaga imaanaya markana qaahira madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan ayaa ku baaqay in la taageero dagaalka dowladda ay kula jirto al-shabaab mar uu ka hadlayay halkaas ayuu sheegay markasta ay dowladdu ay dagaalkaas ay kula jirto al-shabaab sidii dalka looga sifayn lahaa bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi wahanau lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalim marka u horeysa waxaan salaan u dirahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaanan ilaahay uga rajaynahayaa inuu khayr iyo barwaaqo siiyo ummadda dhibaatada haysatana uu ka dulqaado marka ku xigta waxaan aad iyo aada uga xumahay mushkiladda ay ku hayaan nimanka dagaalka ku haya dadweynaha iyo dowladdaba oo haddana magaca islaamka sheeganaya qof qof dilaa ilaahay wuxuu yidhi man qatala nafsan bikayri nafsin aw fasaadin fi lard faka'nnamaa qatala annaasa jamiican hal qof qofkii dila qofkaasoo aan wuxuu biihi jirin ummadda adduunka joogta oo dhan qof laayay buu la mid yahay buu ilaahay yidhi oo qur-aanka ku yidhi oon hadda sheegaya ayaguna intaasoo dad hayba laayeen waxaan leeyahay magacii islaamkana waa sheeganaya islaan ma noqonayo qof muslimiinta laynaya waxaan leeyahay dagaalka joojiya dowladdiinna iyo dadweynihiinnaba madaxdooda la hadla dagaalkana joojiyo dalka dhibaatada ka dulqaada soomaaliya iyadoo aan dagaal jirin jirinbayba dhibaato qabtay ku lugayo way isla ognahay ilaa maalintii ay xorriyad qaatay ilaa maantay dhibaatadaasa haysatay ka daaya mushkiladda ka dhaafa waxaad ka helaysaan lama arko oo aan ahayn adinkuna inaad baaba'daan qabriga marka laydingeliyana naarta laydinku afuufo ka daaya ayaan leeyahay shacbiga soomaaliyeed waxaan leeyahay gacmaha intay isqabsataan oo ilaahay u soo noqotaan oo qur-aanka akhrisaan wixii aad ka taqaanaan qofkii faatixada yaqaan faatixada akhriya afar iyo boqolka qofkii yaqaanano u akhriyo ilaahay barya gacmahana isqabsada oo inaad isla jirtaan dowladdiinnana la garab taagan tihiin meel walba ha laga arko hana laga maqlo ilaahayna subxaana wa tacaala haddii culummadiinna iyo adinkuwa aad baridaan ilaahay waa naga dulqaadahayaa dhibaatada anugu had iyo goor ilaahay baan ka barya afar iyo tobankiiyo boqolka markii la akhriyaba ilaahay waxaan ka baryaa inuu dhibaatada dalka ka dulqaado waana rajaynaya inuu ilaahay ka dulqaado saas ayaan leeyahay shacbiga soomaaliyeedna waxaan leeyahay dowladdiinna isgarab taaga madaxweynaha dadaal badan buu wadaa dowladduna waa dadaalaysaa isgarab taaga gacmaha isqabsada ilaahayna barya khayr oo dhanna in ilaahay noo keeno ayaan rajaynaya madaxweynihii hore ee soomaaliya doctor cabdiqaasin salaad xasan ayuu kaasi ahaa guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan dhegaystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaane waxaa la yidhi danihiisa aadmigu mar buu dabamareeyaaye dabacuna cadowgii faraa inuu la daaqaaye dadka qaar waxyaabaha u daran door bidaa jiraae tilmaantiya mahmaah loo deliishadoe dab ninkii hayaa waxaa layidhi kaama sugadaaye isaguu damqaa oo naftii daadi leedahay war horaa waxaa loo yidhi dab nimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo war waxaa kaloo la yidhi maxay dantu ciishe wiilo dulqaadiyo deeq lahaayo dadkuna dooqon moodaya warnameo adduunyadaba gadoonyahana daashati dogafurna idoga guursani dubidubuka doorini deenga deenka gudni dabka gaadaneena dugsidawmiyaalan odowga isku dulaynen warmadayo warmahaysida shirkii siyaasiyiinta koonfur galbeed saddex maalin nairobi ugu socday qodobo badanaa ka soo baxay laakiin waxaa u darnaad markay dhaheen koonfur galbeed al-shabaab lagama xurayn kara ilaa doorasho laga qabanayo warhaan iyo adoontiyo mogorane dabkuleardiirsi ku weydiyeen waar faysal cali waraaba ma maqlay arrinkan dhegii dhafoor waliska dheegay gaasreeda kukooyi warya warmadayow takanadaada maanay dhammaan war madaxweynaha koonfur galbeed lafti gareen shabaab fiiraa ku filan waa kii lahaaye ma la taaban lahaa maxaa yimid warbawa siyaasiyiinta nairobi ku shiray eh. maxay garow ugu jiri waayeen war miyaan la ogayn eh. dagaalka shabaab maahane dukaan kaloo furun inuusan jirin dalka dhankalaad u socotaani dhegelaay wax maqal soloma oran doorashadii maamul goboleedyada horta waa la joogaa oo xataa muddadii madaxweyne xasan shiikh u kordhiya waa dhammaatay laakiin beriga aniga waxaa ila qumad eh. inta ay dadqalatadu dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasada dib in loo dhigaa mudan cad looma dhama mayno yaa dalka inaan diifaacanon dibu dhisna la doonaya dalka inaan diifaacanon dibu dhisna la doonaya horta waxaa la yidhi xoolo dugaag la xarooday dawa looma raadiyo warbow axmed oo dowladda s s c hogaamiyina waad waa la magacaabay war bashiirow dowladda hiiraan state madaxweynaheedu wuxuu yidhi arrimihii siyaasadda dibaan iskaga dhignay dagaalkaanan galnay marka bow sida garaadkeeni dagaalka gala ma yidhi haddee war qalbigaana uu tulo joojinaynaa buu yidhi war gabdho mujaahidiin oo nuur dugla jooga waxay dhaheen ma la isku raaca raajarkood risaasta aan rafiiqsanne damdamna waa ka siiyeen waar ma goobja cadday joogayn waaqlowba goobtaasaa miyirkuugu dambaysay war kalemaanay war ma haystaane gobolka gado waad ogeydeen xagga siyaasadda inuu xasiloonaa waayadan war barhiraale weli wuxuu fadhiyaa beled xaawo war warka hanaga dhexgelinina diyaaradaha kenya duqeeyey cadde waxaana la sheegay dad shacaba inay guryahoodii ku duqeeyeen masaajidkii magaalada xitaa duqayntu gaadhay markaa kenyaatigu ma ujeeddo gaaray leeyihiin mise warbixin qaladaa la siiyey maxaa shacabka ku diray war kenyaatiga wiilishooba madii awlaadeen gaalaka durdiri leera eh. garandhiburintan fooftiyarijireen warba way kenyaati gaala layn maayee waa soomaali baa lagu yidhi war makiya somalilan aqoosasaadna leedahay war ceelgaras ayaan dhaweyd waxaa ka dhacday eh. amiirri meel ku shiraya intee la duqeeyey eh. qaar ka intay carreen shacab u galeen ay dadka hor uula joogi waayeen eexay u naqdeen war warka hanaga dhex gelinina kenya waa tii horena loogaa iyadoo shirkadda hormuud iyo taawarra duminayse siday wax ka yihiin galgacalow xaadisu wareeriha waxaa la yidhi ninka kuudan la beertaada hawada bawdkeeda qora ka jabsadaa war daandaansigaaga qofkii raba dooradaad iga ceshuu ku yidhaahdaa warbow maadan maqal miyaa ninkii doonaya inay ku kardaraysto qabta faygeeda iskaga kaa taagaa war kenya lafteeda khawaariijtu dhib ku hayaane eh. inay iska difacdo looma diidanay rayidka ha nabadgeliso war amiir dhiig islaam badan qaboo dhib iyo hoog gaystay eh. ka dheeraada shacabka uu cidhkaa looga soo dhiciye war hay-adda nabadsuudi waxay sheegtay eh. toddobaadkan gudihiisa toban amiir in la dilay maantana gobolka baay waxaa lagu dilay ninkii dhammaayo meelid u qaabilsanaa al-shabaab shabaab goofguduudna waxaa iska soo dhiibay amiir qaybta qaraxyada ka tirsanaa war ma inuu isqarxiyay ku qoreenoo markaas ka soo fakada warbow maciyaalkiibaa idlaaday markay amiirka ku qoreen isqarxinta aryaadhaha kaa bilaaday radihee waa la laaya atoorihii intau roogsa rabaa war filinkan horarka ah wuxuu ahaa atooro kalena ma laha war allaha kaa cafiya axmed diiriyana muxuu yahay warbow kaasi waa xanuunsan yaho sunni kursiga kaydka u fadhiya war toban milyaroo madax furashaa ah maraykanku dul saaray nin xanuunsana awal ah. ma u fayaabay war madaxweynihii hore cabdiqaasim salaad xasan war ma somalilan buu ka degey matuutuu xidhay ma mar kaleu yidhi ceelna uma qodna cidna uma maqna war markale soomaalidu ah i dardaarhanjeediye aryaadhaha haddaad idiideen midaan idin turaynaa idinsoo socda ma yidhi warwarka waad la waalataana madaxweyne cabdiqaasim waa samadoone wuxuu yidhi madaxweynaha dadaalku wado ha la garab istaago hana loogu hiiliyo dagaalku waa xornimadoone laakiin weli odaygu khawaarijta biniaadam buu u maleeyaayo wuxuu kula teliyey dowladdiiyo dadkiinna hadal la gala dagaalkana joojiya ilaa waa muslimiin waxaad laynaysiine war madaxweyne kastoo xilka lagu guuleysto hadduu ducoyda daaran la fadhin lahaa sida cabdiqaasin layskuma wareereenba war dayriyaalekahayn somalilan uu la dardaarmay war kalemaanay war mahaysiina waxaa toogasho lagu xukumay taliyihii nabad sugudda deegaanka buufow bacaada shabeellada hoose ninkii dilay laakiin waxaan aad ula xaluunsaday ninkaa waraysikiisoon dhegaystay wuxuu leeyahay horta taliyaha gurigiisaan ku noolaa xaaskiisaana eedda ii ahayd kadibna mootuu ii gaday oo aan jacadka ku soo qaadi jiray shabaabaana i xirtay meeshan ku xirraaya inta la duqeeyaan ka soo fakado ka soo cararay kadibna telefoon dumarkayga haysteena waa ila soo xariireen labaatan doolarna waa ii soo tuureen taliyaha dilayna ay dhaheen tamiina ii dhiibeen anuguna baabuurkaan u dhexgeliyey marka waxaan la yaabanahay meelaha ay dadka uga soo dusayaan sida ibliiskii war wuxuu waa dhiqle war macalilka casaba waa kii yidhi janaraalku adeerkay buu ahaa gurigiisana inta tagaan waxaan rababa ka cuni jiray marka lay xidhana isaga i soo dayn jiray laakiin aakhirkii baan ku soo kala wareegay war digtoo kornee falaxba waa kii yidhi odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta saamaynta la xiriiraan ma la'a sababtoo ah markii la ixiray inay soo daayaanaan rabay kii la diliyana dad kalan u isticmaali jiray war wasiirkii hore ee arrimaha gudaha cabdishakuur xasan faarax gabar uu adeer u ah jaamacadda ka bixin jiray ayaa istaafkiisa mar kasta ay baari jireenaa la yidhi kadibna iyadoo oynays intay wasiirka u tagtay tiri maalin kasta waa lii baaraa dibdib looma baari karo ayuu amraha la yidhi kadibna gurigiisa waxay ku samaysay waa la ogaa war wax horaad ka hadlaysiina hadda u dambaysay nabad nabadsugidda doolow xaaskiisa looma dhaafin baa la yidhi cid kastoo soomaaliya anu waxaan kula talin lahaa qofna ha aaminin warxogahyadii guud ee hore qaramada midooda koofi anaan buug uu qoray wuxuu ku sheegay ka heerka cabsida argagixisadu waxay gaari doontaa inay ninka iyo xaaskiisu is aamini waayaanay laba guri kala seexdaan haddana shaki waa laysla dhaafo waata laysqalayaa aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi duurjoog sidii duugaagoho dadka cune ladaysama duurjoog sidii duugaagoho dadka xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo